hada tanbaahu sifati tul lkamiisi kamiiskii dheerayow shay tilmaantiisi ambaabey walkumi baabo sifati tuli lkumi faragii dheerayow shay sifadiisi ambaabey walizaari baabu sifati tuli lizaari hoos gundugii dheerayow shay tilmaantiisi ambaabey wadarafi lcamaamati baabu sifati tuli darafi lcamaama camaamada daraftiya daraftaas dheerayawsha tilmaanteed yenbaabay wa tacriimi isbaali shayin wa baabu tacriimi isbaali shayin shay raariyaw shay xaaraanimadiiskan baabay shaygaas oo min dalika almadkuuri kan hadlaa shaegi kumida calaa sabiili lkhuyalaai iswiina wadadeeda korshaylan raariya xaaraanimadeeda yenbaabay a wa karaahiyati karaahiyati lisbaali dheerayawki kaashadiisman baab waay min gayri khuyalaa iswiina laanla dheerayaw sifati duli gamisi kamiski dhirirkiisa tilmaantiisi ambaabey walkumi baabu sifati duli lkumi farigi dheereeyawshay tilmaantiisi ambaabey walizaari baabu sifati duli lizaari hoos gundugi dheereeyawshay tilmaantiisi ambaabey wadarafi lcamaama baabu sifati duli darafi lcamaama camaamada darafsiya dheereeyawshe sifadeedi ambaabey wa tacriimi isbaali shayin baabu tacriimi isbaali shayin shay dhaariyawshay caragnimadiisi ambaabey shaygaas oo min dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa kumid ah calaa sabiili lkhuyalaay iswin wadadiya nalan beerayaa oo lan raariya xaarangnimadeedi wakaraahiyati karaahiyati isbaali shayin shay raariyaw shay kaashidisi ambaabey min gayri khuyalaa iswin lang la raariyaw kaashidis can asma binti yazid alansaariyati radi allahu taala canha qaalad asmoy may kagooley kana kumu kamisi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuul shay kamiisshay kamiiskaas ahay kum shay farag shay may haaday ila ruski rasulkanti keewadeeray sawa ma yure xadidka abu daud atirmidi waqala tirmidi may kole xadidun hada xadidun ay xadidkaas oo xasanun darjadiisa san an an asma binti yazid alansariyati radia allahu taala canha qaalat asma may kagolay kaana kumu kamisi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay kamiisshay kamiiskaas farag shay may haaday ila rusi rusug intikee deeray yani kamiiskaas may deeray rusug rusug may bogalanti shalbatidi o mafsil saacidi walkafi galanti iyo neo garabka meela ka shalbahaayan shalbatadan tan ee rusul ere meela deeray mana oo data makekahayne shaada gacmo gaamahayne rusug inta deeray wa hay kana kumu kamiisi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she kamiiskaas kamiskaas faragshay may haaday ila rusi rusug iyo deeray galanti shalbatid iyo deeray le abu daawud na weriyay tirmidi imaamu tirmidi ma ere xadis hasan way an ibni cumar allahu taala canhuma ana nabiya sala lahu alayhi wasalam qaala nabiyuna umay golay man gofal gofki jare jiido thawba thawbama manka dharshay jiido khuyala liyajli khuyala iswina daraadi an jiid lam yandur ilahu ilahay madaymooda ilayhama yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaamati ilahay madaymooda nadara raxmatin madaymooda faqaala abu bakrin abu bakar mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ina izari an hoos gunduge yastarki raaroysade ilaa an atacaahada ana ana faaja faajado hu izari faaja faajado maahin faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam la li abi bakar mayngaray inaka ad abubakar o dastaad mahane miman makumid haan yafcal huwa manka falahu yani wa ka alistirkaa raaraysudkaas kaase falaayo khuyalaa liajli khuyalaa iswina daraadien falaw mihidi wa an ibni cumar radialahu taala anhum ana nabiya sala lahu alay salam qaala nabiyuna umay gole man kofal gofki jara huwa manka jiido tawba tawba ma manka dharshay jiido khuyalaa liajli khuyalaa iswina ishaafersan daraadiya dulka dharshay injiido hay ay tawba lal kamiski hagale macwiski hagala sirwaalki hagale tawba iswina daraadiya dhulka injil lam yandur illahu taala ilahay madaymoda ilayla man man kaas ilahay madaymoda yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed ilahay madaymooda o nadra raxmatin madaymooda wa faqaala abubakrin abubakar may kagolay ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo ina isaari ano hoos gundigay iya yastarki raaroysade hoosan raaroysade anina mankatara galahay ilaa an ataahada ana ana faaja faajadoohu alizaara hoos gundugaas ana rareebo faaja faajado maahin ana rareebo maahin oo hoos leehin sawelew faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam may bu abubakr radialahu tacaala canhu may hay yani lailljismi yahay jismi shay caate yahay lankanoob ed aatan ed haashan ay dharkaanong magobdo kolkan macwis too biridoobo dhindhini imeelan kudhiyaasi dharkay oo raaraysada ani hadi faajo faajado mar heesaasu aley mana faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sha lah liabi bakar usoo amaano mayngaray inaka ad mahaan abubakar o inaka ada lasta ada mahaane mimang ma kumid han yafcalu falahu alistirkaa raaroysudkaas kaase falaayo fuyaraa fa iswiino falaw mihidiya lari mana ada lang iswiino karshen raariyaw mihidi falaedin wiin waayo rasuulka abubakar amaanaay yani waa kasaas rawaamay wuriye hadiska albukaariyo lanka lan diidaay kalkun lanka iswiinon falawma lang o karkab yani ednkobdaane kuhobdaw kaasme wa rawa buaari adis wuri warawa muslimun imaamu muslim ni wuri baclaw bacd hadisi wuri hadiska kan bacdishi an abi hurairata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka may ka golay laa yandur llahu taala ilahay madaymodaw nadara raxma yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama ilahay madaymoodaw ilaa man madaymoodaw man kaasoo jara jiiday izaarahu izaara man manka hoos gundishay jiiday badaran liajli lbadari kibran liajli lkibri kibir daraadiya darshay injiidi ilahay akira madaymooda way mutafaq aley waanhu an abi hurairata radi alahu taala an badara ibran wa an nabiy sala lahu alayh wasalam qala nabiyu naw may ka golay maagi asfala hoosayo min alkacbayni kacbeynka hoos kumara min alisaari hoos gunde fafa fi naari owa maagasoy fi naari naar fishi aade way sawama yuriy hadiska albukhariy imam albukhari wuri wa waanhu an abi hurairata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qala nabiy naw may ka golay ma walaagi asfala hooseyo min alkacbayni kacbeen hoos kumar oo luga yani kuskusi hoos hoos kumaro oo min alizaari hoos gunde hoos kumara fa huwa fi naari fahuwa magasoy fi naari naar fisi haade o wal naar dadanka sabab nagado walayo xaaramuma binaaw sawa ma yura xadiska albukaariy an abi harin radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay golay talaatatan sede laa yukalimhum lahadlahum talaata allahu taala ilahiy ma lahadlaw yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed walaa yandur huwa ilahay madaymooda ilayhim ila halaaa sadidaso ilahay madaymooda nadara raxma walaa yuzaki huwa lama dahiraw him halaatadaas ilahay ma dahiraw walahum halaatadi an sugnaadi cadaabun an sugnaadi cadaabkaas oo alimun mu'limun xanuujiyaayo lahawsiyaw qaala abu dharin may kagoolay faqara'a rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam akri ha aayadaasi akri yani misma yani halaata miraarin maryaali sideesaaska nagnagi yani qaala abu dharin abu dhar may kagoolay kaabu hoogenhayo e wakasiro waana khasaarena man ay hum kuwaaso yayin sadidasa yayin mana kaabu hoogena wakasiro waana yaa yaabua man ay hum salaasadaas yayin ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ay yayin qaala nabiyuna umay ka golay almusbilu ki raariyaay waay oo dharshay raariyaay walmanaanu ki man sheegdaay waay oo lanki wal dhiiboob ku dabgalaayay hanga dhiibay hanga sadan weelay sakin weelay daas guraayaysi sheegay kaasu sun ilahay madaymooda cadaab arim alilay walmunafiqu ki dareeriyahay biyahay waay silcata badeecadiis biyahay bilxalifi dhaarka biyahay xaliftaasoo alkaadibi beengaka biyahay rawa muslim wa adis uriyey yani mayliya abu dhar yani rasuulka ma ereysid toobka nagnagay halaatatun laa yukalimuhum llahu yawma alqiyaama walaa yandur huwa alama daymooda ilayhim ila talaad walaa yusakihuwa alama dahirahin talaasadaas walaam talaasada yale cadaabun cadaabkaas alimun mulimun hanuujiya yale qaala abu dharin may kagoolay fadaraa rasuul llahi akhi sala allahu alayhi wasalam ha almaqaalata maqaaladiyeeda akri talaata miraarin maryaalo sade ya akri qaala abu darin may kagolay kaabu hoogene kaswa kasru ab kasaarene yaabua man ayhum talaasadaas ya rasuul allah qaala nabiy naumay golay almusbilo kan raariya wa yani wa kay isaarahu hosgundishay raariya almusbilo kan raariya dharshay gamisya hosgundishay sirwaalshay dolku kajiidaw raariya koorto kaaso sadiid oo ilahay nlahadlaan manan daymoodan ilahay manan dahiraani adaab alimele kan lamaad walmanaanu kan mana sheegasho badan waay walisu dhiiboba sheegaw lay hangyan waligi wahuwa led may man yatamano wayadkuru ixsaanahu lang ala lankiumana sheegda o walis ixsaan suubi husaw liman axsana ilayhi wa lankisun suubi hanga kingobday hangan welay hanga waliyaley mana hay yani wa manaan waay mana sheegashaday wali ususuubi dom sheege waan hadina saas isoo aragahay usuubi sheegada is aragahay hadina isanfiyey mayliya ma sheegane mana walaanga hanga welay mana sheeganaki usuuba sheegadahay ma sheegane sheegadi wa yani wa kay walmanaan waay manaan kaso in ilahay madaymooda walmunfik ki biyahay silcataw silds bad ds biyahay ay filcarifi dhaarka biyahay aliftaas alkaadibi beenka biyahay yani saasu masala meel kalen ilahay walaa tubdilo yani wa kay sadagaatikum yani bilmani tilahay laa tubdilo sadagaatikum bilman ilahay sadagidin mana an kuburiden waliad dhiib toobal si sheegda buraayan alil ma sheegane wadartooban sheegdile gole walmunfiku yani ki biyahay silcataw bad ds biyahay bilxalifi dhaarka biyahay aliftaas alkaadibi beene an yanmayba lankaa sukaan waa meela fidhiyda badaaci meel fidhi wallahi ani bahaan inka fidhiyan yalay mana badaacadis dhanba saasay ka dareeriye kingadantoola waan beenwad wallahi ani batumo inka fidhiyan yalay may koway diyahay walyan kunkoolay koway diyahay ani batumo inka fidhiyan wallahi kalkun lankan muslimka hoob lankan sidan dhaaradahay ilahay magaashek dhaaradahay ama runtisatiyala kugadeegda badeecada saas ka dareeri side usul ilahay magaashe walaaas yaro oo oh, qiima doron iya usul yani beenka ka dhaaradahay kuwaydislahay addunya kalkun kan usugeana lang ona ilahay gadari waaye sharafu waaye winay waaye beenka dhaaradi ilahay magashi beenka dhaaradi wa ilahay mana lahadalaw mana daymoodaw nadara raxma mana dahiraw ilahay cadaab alimela usun walmunfiqu kibiyaay waay dareeriyahay mana badacdi e, sa socosiye dareeriye badacdin dareer waay min atanfiq iya lakusheen yuqaalu maylere nafaga silcatahu badacdi sa dareeri tanfiqan dareeriyo rawajaha serbiyu ser an weelayn serbiya dareeriyo mana kalkun dhaara been ekabiye wan kaason ilahay madaymooda rawa muslim unu adis wuriye wafi riwaayatin la limuslim almusbilu kiraariyay izara wakdari izara hoos gudisha iraariyay ay kaaso ilahay madaymooda tadiri ka jara reer izara tala ziyaadiyey wacan ibni cumar radialahu taala anhum an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay kagooley alisbaalu raariyowka filizaari hoos gundi fisha haadi walgamisi wafilgamisi gamis fisha haadi walcimaamati wafilcamaamati amaama fisha haadi man jara lanki jiido shayan shay jiid khuyalaa liyajri khuyalaa isuna daradi andido lam yandur ilah ma mafiriya ilah ila man yawma alqiyamati fi yawm alqiyama madaymooda nadara racmatin ilahay madaymooda wa sawaamay wuriya xadiidka abu daud anasai isnaadin aka wuri sanadkaas oo saxiixin an ibni cumar radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy nawa may ka goolay al isbaalu raariyo filizaari hoos gundu fishaadi walawal raariya liley mae hoos gunduley mae badinyin al isbaalu raariyo ka filizaari hoos gundu fishahaadi walkamisi o filkamisi kamis fishahaadi walcimamati wa fi lcimamati camaamad fisadon haadi hata camaamada naftiya ini fadaysiye dheerayso dheerto kwen malagolo man jara lanki jiidos yay an shay jiid khuyala liyajid khuyala ismina daraadiya shay dulkan jiido lam yandur ilahu ilahay madaymooda ilah ilama mankaasantika madaymooda yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed ilahay madaymooda wa nadara raxma madaymooda lanka dhar shay dulka jiidayo kacbeenka bagudubeeno oo qoofka yani waa kay masalan ba iribta karka saaranyi karkiiba may kamiiski saaranya iribta saaranyi mae sirwaalki may saaranya iribta saaranyi mae macwiski may saaranta iribta saaranta oo kale a madaymooda ilahay nadara raxma hiya kalkan walkin korlangaadu dhalkireed meelije usubaninseena doon rawamayura adiska abu daawud wanasaayi biisnaadin saxiin an abi jurayin abi jurayin lankokunidis eraw magaashay jaabir bin sulaymin radi allahu taala canhu qaala jaabir may ka ra-aytu rajulan rajulkooya argi rajulkaas o yasduru naasu dadka fulaayan can ra'yi raayi rajuli rajulka ra'yisheeshe ka fulaayan wali say sheega kaadlaayaan laa yaqulu rajulka sheegan eraan ilaa sadarahu fulaayan canhu an rajuli rajulkaasay sheeka fulaayan gulsal may ka golay ma hada rajul rajulkan kan ay maay kaalu may yareena rasuulullahi alere sala allahu alayhi wasalam gulsu anina ma yareyna yani waa kay calayka asalaamu nabadgelinyo korkaaliyeeda ya rasuul allahi maratayni gulsu maratayni lama toog iyo saaska gooli gaala nabiy mara laa tagula artoy calayka ang marisaday calayka asalaamu nabadgelinye korkaa layeel calayka asalaamu angartoy tan yeedmay calayka asalaamu lafdag calayka asalaamu e taxiyat lmawta hani dhimadan salaamtiyo ay taxiyat lmawta yani moodiyaalka taxiyadiyo fi lcurfi wa ama fi sharci fakad sabata fi saxiix assalaamu calaykum daara qowmi muminiin bitaqdiimi asalaam cala alkhidaab lamarisiye laakin moodiyaalki oo fi lcurfi curfunaas asaasan ka tahay curfunaas iyo dadka dhimadilka ma jariyo curfunaas laakin sharciyan asalaamu calaykum ya daara qoomi muminiin naftiye dadka moodyaalka saasalka salaamay laakin curfu naas waktigi jaahilidi iyo curfu naasa saasan kasew dadka moodka calayka asalaamu lero qaala may kagoleena rasuululah yani waa kay kolkun laa tagulun erfay calayka asalaam waay may wala taxiyatulmod gol dheh asalaamu calayka marisi asalaamu nabadgeliyo calayka dhewa qaala rajulki mere gulton mere antaas rasuulullahi ata qaala nabi mare anaan rasuulullahi alla rasuul shay ahaa lih idirsadi aladi allahaasoo idaa asaaba hadi asiibo kaado lurun dhibka asiibo fadacawta tugdoohu allaha taala tugdoog kashafa lur kashafa hu alafeeda hu alur alurka cankadi ka koofeeda fa idaa waktigi asaaba asiibo kaad caamatu caam caamu sanadkin sanad abaare ka asiiboob fadacawta tugdoohu allaha taala tugdoob ambata dhaliya ha yani wa ki masalan ba hahaylakaad lahaantakin dhaliya ha asanata sanad yeede ilahay arankin kwarakin dhaliya wa idaa kunta ki hato biarlin fakafrin faagooye o falatin faagooyadaaso falalat raaxilatuka raaxiladi ta dhunto fadacawtada togdahu allaha taala togdood rada radiyaayoha allalata aleyka korkakin radiyaw faalan se faalan dhaw inseedo i walban bahadaane ilahay laytugasureeda kin radiyaw allahasa rasul she ahaw qaala rajulki may ka goolay gultan may ka goolay ahad anta ya rasuulallahi yo ilaya in dardaaran qaala nabiyunahu may ka goolay laa tusaba laa tusa laa tasu laa tasubana an aytoy ahadan ahadan aytoy qaala jaabir bin sulaym ka kagolay fama sababtum ayna bacdahu bada bacda nabiy naba bacdi shay xuran nama ayna walaa cabdan nama ayna walaa baciran nama ayna walaa shaatan ma ayna walaa tackilanna qaala nabiy mere walaa tackilanna an yastoy min almacrufi walan waligwinaagi heshe hab yaraatay shayan shayin yastoy waan tukalima walaw an tukalima anta adaha ay lahadle akaaka walaalka walhaal anta adin munbasidon kifidi wasilayhi ilal aki yani wajhuka wajhuka wijigaan fisan ay munbasidun wajhuka wijigaan fisnaado bahada ilahi lalaaki ina dalika kaaso wiji furfunaanta naftiye min almacruuf ya kumidata warfac korwer izaaraka hosgunduga korweel mil maclushaait mil kalkalijiya ilaa nisfi saaki hooganisya korweel fainabayta ded deed meele hooludow sidee hadi adilata fa ila alkacbeyni kacbeenkan korweel waayo ilaa kacbeenka lakudeeraaw wa iyaaka may kinkudibeey wa isbaal alizaari hoosgundug yani raariyo she kindibe may wali fa inaha ina alkhaslata khasladeeda min almakilati kibir iyo kumidata dadka lacagdiro kibir iyo kumidata wa allaha taala ilahin laa yuxib hu ala majer almakilata kibir majer wain in imriun wa in shatama hadii aayo imriun qof shatama aayo ka ka aayo wacayara huwa imraaka ka ka eeboyo bima ki eeboyo yaclamu huwa imriga ogiya fi kaada figa ki ogi ki eeboy falaa tucayiran falaa tucayir antaadan eeboyto imrigaas lima walaagi taclamu antad ogda fihi fi limri kofkaasoy waleedka ogdanka eeboytoy fa inama inkalmaane wabalu dalika almadkuur madkuur kaskaasa baasiyey alayhi ala imri kofkaas korshay ahaaday abu daud rawahu abu daud atirmidi biisnaadin sain wagala tirmidiy xadian hada xadian waasan tajidsan sain sain waan abi jurayin abi jurayin lankilera may lakuriyay magaashi jaabir bin sulaymin radialahu tacaala canhu qaala jaabir may kagolay raaytu rajulan arg rajulkaas yasdur النaasu dadka fulaayan an ra'yi ra'yi rajuli rajulka ku raishay kufulaayan raishayshay kufulaayan wali ra'iy usan sheego qaadaayan laa yaqul huwa rajulka ngaran laa yaqul huwa rajulka ngaran shayan shay ngaran ilaa sadaru fulaayan canhu an rajuli rajulkaasa shay kufulaayan wal al wali usan sheego banu qaadaayan eedan jeeli lankaasa aragi ari mana keed kultumeray man hada rajul rajulkan kan dadkan sada iska itifaaqsanyiino faisay walisi hadlaayan ay qaalo makasaaned us markaas qaalo maereni rasuulullahi huwa rasuulullahi waay sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waay ilahay rasuulka adirsidi goltoan may ka gooley calayka asalaam kolkun korsurmay salaamay calayka korkaan yeelasalaamu nabadgeliyo ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo maratayni gaala kultu ku gooli maratayni saasu gooli gaala nabiy nauma yaray sala allahu alayhi wasalam lankun kolkun hoob walka goolo walayo bina wayno isla marki wala sheege rasuulka sheege meeray laa tagula mertooy calayka salaam ertoy alayka ang marisadoy sidiya kala faylata laakin alayka lamaris oo kala diide alayka korka aliyeel asalaam nabadgeliyo alayk may wali faahay ngartoy taas laa tagul calayka salaam ngartoy taaso may wali alayka asalaamu taxiyat lmawta mood yaala salaamtiyo waay o wala wali salaam e ugda wal iskase waliskase o kungoob salaamtusalahay yani waa ka walin sheegay masalan hadi masalan oo kale may kaleya salaamantaahan boqol iyo tomiya afarta kasalaamantiyo kali masalan ko taasala kasaagda ay hiblow salaamanto boqol iyo tomiy afartanka salaamanti gari walay sheege tartiib a saasna e salaamta assalaamu alayka ide assalaamu alaykum salaamta saas alkajeedna boqol iyo tomiy afaranka salaamantima e salaam walan sheege gofka mana wala ali waliyay gofka makaybala sheege mana kolkan yani waa kaedmaylia gofkan alayka asalaam sad alayka leha marisi anato ma wala olin iska salaama eedad makasalaam alayka leha marisi re salaam salah marisi laa tagolo ngartoy calayka asalaamu yani calayka asalaam ngartoy bal yani alayka asalaam lafdaga e taxiyat lmawta hani dhimaden salaamti o fi lcurf yalang lijeed curf naas mana calayka asalaam may lang isticmaale dan dhimid yalang isticmaale kolkan saasan artay masada kal may kala jarte fi sharci hoob langna walaa curfiyo nayo sharciya lere sharciyan diinten maylan kase niidkan dhimidi hoobla salaamo kalag salaame wal kase ziyaarat lmawt ziyaarat qubur ziyaarat lqubur ba lere assalaamu calaykum ya dara qawmin mu'miniina waina in شاء الله bikum laaxiguna afar allahu lana walakum yani kasa antum antum antum salaf hay wanaxnu bilahar saasa lankadoay mana kon asalaam nafsiya may lamarisiye asalaamu calaykum ya dar saasa lamarisiye laakin hadda marki lilay alayka asalaamu taxiyat lmawta rasulka lay fi lcurfi ya langmajeed ama fi sharci asalaamu nafsiyo lamarisiye ul dhe leri asalaamu calayka dheh kolka resaas of ooba ka salaamay wal salaaman hayna ki salaami walan sheegay mana yani boqol tomiya afartan e asalaamu alayka sale katibalan sheega mana qaala may kagooley misme yani waa kaisadakel walkaseba salaamtogda macruuf ba salaambaling sheena doonta salaamto mana hergele i baride salaamhaanitililahay o kalo yani hergele baride salaamma eh asalaamu alaykum asalaame mana asalaamu calaykum sidoo salaamto mana haddana hoobla yani saas wa kusi tartiibe walwalanka sheege qaala may kagooley gultan mere antaas rasuul llahi ilahi rasuul shay ata ada rasuul ilahi ya walaa wala kadirsaday qaala may ka goolay kolku qaala nabiy naaw may kagolay ana ana rasuulullahi ilahay rasuul shay aha aladi rasuulkaasoo idaa asaaba hadii asiibo kaad ka asiibo doron dhib ka asiibo fadacawta tuugdo hu allaha taala tuugdoob kashafa huwa ala feedayo hu adlura lurkacanka koofeedow haysado alihi hadii ilahay tuugdo ilaah dhibkin ay haysade ilaahay afkaa kastay af soomaali reeunho kalahadal walba kalahadal ilahay ka kasele oo carabi ka oo kale afkaa furutoo afka busiki khalgiya usikii abuuri loogoda shal bedelanta kalku un weerdidaaslabes waasida imanbahanidi of adalharislaas o dhan male ilahu dhibkan ay haysade oo bedbaadi ho berta koo bedbaadi ilaahay rasuulkana in sheegayo ako ilaahagi ha idirsadiya hadii ada dhibkaasiibo n tuugdoob wala sharacgididi bala sharahay hada tuugdoob ilaahay koofeedaw yani lurkusuge koofeedaw waida asaaba hadii asiibo kaada caamu sanatin sana dabaare kaasiibto ardi dhon aaba arnagato fadacawta ada tuugdo huwa allaha tacaala tuugdoob ambata huwa ala daliyaayo ha alarla arada kin daliyaw lakad laanta nabaada kin kudaliyaw allahaasaa idirsadiyo mana waida kunta adi ad haato anididsharaha waida kunta adi ad haato biarlin arlahaato haato aradaaso gafrin bahagooye o falatin bahagooye ad haato macnaahuma waaxidun lew gafrin iyo nayo falatin iyo saxraa isku macna lew falala raaxilatuka hala baadada dhunto oo fadacowtaada ada tugdo hu allaha tacaala tugdo baadada heyin aruuriy aderta radda huwa ala radiyaayo hallaalada faaciladeeda aleyka korkaakin radiya allahaasa yani rasuul shay ahaw aki kolka yani rasuulnimadi iyo ilahayna wal baray waa kuamidin salka baray qaala rajulki may ka goole goltoan meray ahada dardaaran ilayanantika in dardaaran rasuul allah qaala nabiyuna may ka goole kin dardaarmey ha laa tasubanna an ayto o an ayto an aytoy axadan qof aflegaadin injeysato an aytoy qaala rajulki may ka goole qala jaabir la amer fama sabartu ma ayn bacdah bacd nabi maba bacdishay xuran lang hurena ma ayn walaa cabdan odongna ma ayn walaa baciran hata neef geela ho bacira ma ayne walaa shatan ri ma ayne laymana walaa tacgirana an hagirto in yastoy min almacrufi wanaag halku mideeye shayan shay in yastoy wal alwaliba wanaagayo shareecada wanaag ahaan lanka kasaaw an yasto sameylaysa yari wa an tukalima walow an tukalima anta ada lahadal oo bahaate wa an tukalima anta ada lahadal oo bahaate akaaka walaalka lahadal walhaal antalin munbasidun wajhuka wajiga anfurfuryi munbasidun tamay godadahayse wajhukana yani wakay yani faacilkawadadahay walhaal anta adina munbasidun wajhuka wajiga furfuryi ilayhi ilalaki anfurfuryi bahallahadale hata taas nafti an haqirtoy way may wali ina dalika almadkuur madkuurkas kaase oo min inbisaab lwaji eh ina dalika almadkuur oo min inbisaab lwaji wajiga furfuraw shay e naftis min almacrufi macrufa kumid e rasul warfac korweel maclushaahid baabka meel nin kuwaafagaw sud hadis kasta mayfaday baabka meeli kuwaafagaw liskaday liweydi mana warfac korweel izaaraka hoos gunduga korweel ilaa niski saagi hoognisye intiken korweel waay hoognisye intiken korweel waay korongaad hoognisye je karka korongaad wa ay yani waaki saas waay faynabeyt adyada diidamilasa waa dheertaba adyada lata fa ila lkacbayni farfac izaaraka korweel ila lkacbayni kacbeenka intiken korweel ilaa kacbeen lakudeeraw oo lafa kuuska lakudeeraw korweel kalku lafa kuusi hoos kumarsiyo maya wa iyaaka may kingudigey wa isbal izaari hoos kundugraariyo shay kacbeenka hoos kumarsid taasa kingudige may wali fa inaha ina alkaslata kasladaasoy oo min isbaal lizaari hoos raari e eh, min almakiib makilati shaafeersan iya kumidas ay min alkibri wa kibriya kumidato kibriya kumidato tan yeede kibr ilahi majeed wa in allaha taala ilahi tawaaduc iyo jerima kibir majel ilahi fa in allaha taala ilahi laa yuxibuha ilahi majeed almakilata ibir majeel waay safertan i ibir boog majeel ilahay wa in imriun inta may lere adawaatu sharda laa tadkulu ila cala ljumlati yani wa kay ficliya jumlo ficliya le galaas wain axadu min almushrikina istajaaraka oo kala lamida wain istajaaraka axadun istajaaraka wain imriun wain shatama hadii aayo imriun of shatama aayo kaada kaay wacayara huwa imraaga kaada eeboyo bimaama ladigi yaclamu imriu imrigogi fikaada fika ki eeboy falaa tucayir adinan eeboytoy hu imriigaasoy bima walan kaeboytoy taclamu antaad ogdo fi fi imri a an adi taasi eeboyaase adi basaetan artoy mana fa inamaa inkalmaan hooshamukartmaa kuroyti fa inamaa inkalmaane wabaalu dalika ba'su dalika rabi aysan taas taase baasye caleyhi cala limri wafka korshehaate walmaanta derayo taasa nadiifka etaaha hawaama yuri xadiidka abu daawud atirmidiyo biisnaadin aweli sanadkaas oo saxiix waqaala tirmidi imaamu tirmidi may ka golay xadiisun waay xadis kaso xasan darjid hasan saxiixn saxiix waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayr may kagolay bayna wakta rajulun rajulka yusalii socdaa yusalii tukadaw musbilun raariye izaarahu izaara rajuli rajulka hoos gundishay raariye qaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam lah lirajuli mengaray idhab tablan yahuba fatawala hawaytaytoy fadahaba rajulki tabi fatawala rajulki hawaytaytoy uma jaa rajulki goy faqaala rajulki may kagolay idhab tab fatawalah waysaysoy faqala rajul rajulka walah mayngaray ya rasuul allahi law lirasuuli mayngaray ya rasuul allah la rasuulkiisa yaabua ma laka ma sabata laka admaykin sugnaadi amarta amartayhu rajulka an yatawala ini weysaysad amarti uma sakata aamustay anhu ani rajul yadun ku aamusti qaala nabiy naw may kaola inahu shaniye kana rajul rajulka may haaday yusalii wa rajulka ini tukada wahaad walaal wa rajulkana musbilon raariyay izaara izaara rajul rajulka hoos kundishay raari wain allaha tacaala ilahin laa yakbal ma akbalaw salaata rajulin rajul salaadis ilahi ma akbalaw rajulkaas oo musbilin faariyay kasi garjay raari ilahay salaadis ma akbalawa awama yura wadiska abu daud bisnaadin sanadi guri sanadkaas oo saxiin ayri shardi muslim muslim shardi shay oo yani waa kay ala shardi muslim afaday muslim shardi shay korshiyana kuri wa an abi hurairata radi allahu taala canhu qala abi hurayra may ka gol baynama baynama wabta rajulun rajulko yusali tukudaaw rajulko tukudaayo yani waa kay rajul oo yusali yusaliihi warajulku suge tukadaayo yani ye qaala rasuul lahi sala lahu ala salam lah lirajul rajulki mayngalay marki rajulki salaadi kubaya mayngalay lan yahow salaada tukutayha hadda kanaga batab idhabtab fatawalaha waytaysel mana fadaaba rajul rajulki bahi fatawalaha huwa rajulki hawaysaysi uma jaa rajulki koy faqaala nabiy adan rasuulka meera lankisidila tarkisidiyan raala faqaala nabiy meera idhabtab fatawalaha waytaysay faqaala rajulun rajulka omaynka golay lah linabi nabo mayngalay ya rasuul allah rasuulkiisii rasuulkiisiyo laka ma tabatalaka admaykin sugnaadi amarta amartay rajulka amartay an yatawala arajul rajulka ni weydaysad amartay uma sakata aamustay canhu ani rajuli rajulka ku aamusta may jarumana e rajulka ba haweysayso erti waan haduna sunguray kaortay lama toog dhon haweysaysada sumaa kaortaysadeew qaala nabiy naomay golay nawshaniye kana arajulu rajulka may ahaadey yusali warajulka ini tukada ahaadi walhaal warajulkana musbilon raariyahay idaara hoos kunusha raariyahay kusoo karshay raaraysinya kacbeenka bagudbisanyi saa dumar mar oo kale dhalinyarta weleen oo kale wa macwistool hagaade macwisi kalku yan dhulka raaras masalan yani saas oo kale waay hadi laakin sidi horsme walaawayer wal buraarigay yani ahay saasatana lagabon langle ergaas marmar hooba saajida reedan firi langle dhulka jiida ergaas mana yani wa kay walaal warajul musbilon kay raari ay saara hoos gundishayn raariyo iyo tukadaay haye lanki saas welonta nagde rasuulka sheegay sala allahu alayhi wasalam wain allaha tacaala ilaahey laa yakbal huwa alama akbalaw salaata rajulin rajul salaadis maqbala rajul kaasoo musbirin raariyay hoos gundushay raariyo kolkan salaada tukadahayta karka koran isku gaado hobla keeroodamata gaadoln baanya dumarka in sheegda dumarkaas oo kaleta yani hanong mis isa yani bin aadamka manaa maylare walaan ba badhibaas mana walaan weelsa yani ofka wala shaygin cilman lahaado faylahay cilma hoob ning lahayn walilin sheegon isku gaado weel hoob leer hoob yani walaagulay sida korun taabadey bes horre in iskuweze walaa shay mana falfada of walay lakin sheega din eh maylafaday gaadato gofka diinta dadku dhan adhehay dan kasbrinishakwado kan kale sun hoblin sheega gaadoolan bahanyi mana walaa yaqbal adi dankikajart dinalakin wa wain allaha taala ilahi laa yaqbal ilahi in aqbalaw salaata rajulin rajul salaadisma aqbalaw rajulkaasoo musbirin raariyay hoosgundishay raari ilahay salaadisma aqbalaw sali hataa salaadiba mal aqbalaw leho bada dalka raari rawa mayura adiska abu daawud bisnaadin sanad yakuri sanadkaasoo saxi calaa shardi muslim muslim shardi shay yakuri wa aye waan gays ibni bishrin ks بن bsr may kuriye atkلabi reer tklabi lagnisbay qaala ks may kaboole abarani abi awkay in abr abarani abi awshay bsr way wakana abi awkay jalisanki jalisanki lafadheeda oli abi darda abi dardaya lafadheeda jary lankaasa saaxib lahadi jary war kubardaayo qaala may kagoolay kana bidimishka rajulun yahaadi kana bidimishka ka qaala abi awkay may kagoolay kana may haaday bidimishka dimishka magaalada leraw yani sham ahaan rajulun ahaadi rajulkaas oo min aصxaabi الnabiy sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi asaabti iskumide yuqaalu lah lirajuli rajulka may kagoolakagoole sahl bn اxandaliya sahl ibn اxandaliyati laray sahlunga laray ibn اxandaliyati gibirti reer xandali langasbey arishana eh wa kana huwa sahlka saxaabiga eh rajulan ahaadi rajulkaas oo mutawaxidan muxiban litawxiidi goonon dhagalow jeel walinfiraadi yani naas ay lanko dadka ogda dadko maybo dadkalail sheekodaano jitun hoo gaadan langlay sorroglagurol sheekada an usu jeerin lankooni sheekadon majelo shareedis isku socdo ilaahay lamudaakaroodo ilahay lisheekado isku dikriyo adkaarti isku akisado bes taasa mana lankan kolkan lan ilaahay usaayo dadka waktig ay ko ko leho cibaado isla eed ibaadan jelahay wa kana rajulan aadi rajulkaas usaasa waana fayle inti waktig lakohada fadile wakti ofkan oob sheekalo waktiga kohade suugo waktiga hangibadahay mana waktiga kohade wal isku dheereerhedan sheekalo anoma yani lang oo khairkin sheegaaw cibaadakin sheegaaw hoo badarg doob ilahay kaasuusadaas lang kaasala lasaaxibe mana wakana may bahaaday rajulan rajul yahaadi rajulkaas oo mutawaxidan ey muxiban jeel lilinfiraadi jeel wa aylan shili kilid nagashe yani shileedisa inihaada jeel dadka kudheerada jeel kaasahay fagalama may bayara tilay lafasirahay mutawaxidanti yujaalisu ini lafadheedo annaasa dadka lafadheediya yaro may suubyarin inama inkalmaane huwa rajulka salaatun yani waa kay du salaatin waay salaatun du salaatin salaadkin saaxibe mar salaad ka jarawlay faida faraga hadi faarugoon fa inama inkalmaane huwa rajul tasbiixun du tasbiixin tasbiixkoon saaxibe waay oob salaad kubaon werdijayla wadade wa takbiirun wadu takbiirin takbiirkoon saaxibe waay takbiirray daldalay hoob adin salaada kuba hataa yaatiya ahlah waay edi edi inti kuseedaw lankala lisheekodo oo garamti gobsado mafadaw mana inti idis kuseedaw tasbiixi tahlila jara masaajidka ofka odan tasbix laki jare lansade wahay mana famara rajul rajulka ya binaaunana mari lanfayl mana lanfayl lamaanahayo mustaqbal shaki zikrahayo akrin shagaysadaayo famara rajul rajulka ya binaaunana mari walal nacnunon cinda abi darda abi darda disrogna faqaala abu darda abu darda maynka golay lah lirajul man garay kalimatan gol dhelan yaho kalimatan kalimado nin sheeg kalimadaasoo tanfacu hiya kalimad anfacaaso naanun anfacaas yani waa kaysaaso walaa taduru hiya kalimadan dhibaana kaadin dikin dhibaan kalimada unun taraas adin walkinku dhibaaney herla e eh, nin sheego mana sheeko kale adi mogolidito o oh, unana anfacaaso adin walkin kudhibaan taaso nin sheego kaala may kagolay rajulki gaala rajul sahlay waay kaala sahlu ibn lxandaliya meray bacta rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shee diray sariyatan ilaaliya diri fakadimad hiya saririha gali faja rajulun rajulka koy minu min ahli sariya fajalasa rasulka fadheedi i fajalasa huwa rajulki fadheeday fi lmajlisi fidiga fadheedi aladi majlis yajlisu fadheeday fihi fi lmajlis rasuullahi fadheeday sala allahu alayhi wasalam faqala rajulu rajulki mayngaray lirajulin rajulka kal mayngaray rajulkaasoo ilaa jambi jambi rajul rajulka dhinishay haadi mayngaray low ra'aytanaa low ra'aytanaa unan araga fadi xiina waktigi iltagayna unana kulungnaynaxnun iyo walcaduwa odowka kulungniadan araga fadi xiina waktigi iltagayna una kulungnaynaxnu iyo walcaduw odowka una kulungnayna araga fadi oo facamala fulanu hibilna weeraray wadacna fulan duray rajulka kala duray faqala rajul rajulki oo wala duray kagoolay muslimkaas kud gaadoy ha adlarbata adacnata desikal durowkan kan e gaadoy mini an o gaadoy walhaal anaanin algulaam kuri aha alkifaariy lang nisbay ko reer kifaari ew aha laahi durowkan an kaduri oo gaadoy gaalka ngereri mana korshay saas keri fadi kayfa sidee ba tara antaadan argaas fi gawli gawli fula rajuli rajulka suge gawli gawli yani wa kay rajuli rajulkaas golshaysen argaas qaala rajul rajulki meeli fidhimengara ma wara ma adun an mangargahu rajulkaas mang maleeya ilaa kad badala ajru ajru rajul rajulkaas ajarseni burileng maleeye ilahay dartis ba walan dhawa hadan maydadan sheege an hiblo aha qabil hibil aha maynlayu lankaaso ajarseni buriyang maleeya fasamic may dheegey bidalika algawle goolkas kaasay aakharu ka kale baalis fadhiya dheegi fagala alaakharu meray ma ara ana mang aragaw bidalika algawle basang mang aragaari mana lanka horta la duri gaallay ma aha gaal hadi lang muslime enfaantumo walba mang aragaari mana gaallay wa kalba jibin lay waa lankan oo cadaab waran lakudura hadan markaan subaag ana reer kifaara hada laley lang muslima eley lankaasna ay balba baasa nangaragar fatanaazaca dooden kol may baasa ngarag waayaas ay iyo maas may baas ay dooda dhiidi fatanaazaca dooden xataa samica ilaa dheego rasuululahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay dheeg faqaala nabiy naunay ka golay marki dheegi subxaana allah tansihan lilahi ali adahirsinaan sugnaati laa baasa baas leh an yujara in ila ajarsiyo wayuxmada huwa rajulkaas ay lamaxdi ficil shay le wari faraaytu aragi hadana abadardaay aragi sura la faraxsiyey sura faraxay bidalika alqawlika faraxay wajacala huwa abu darda may sheekana may gudgalay yarfacu korwalaw rasa madisha ilah ila rajul wayaqulka golo anta adiba samicta dhegday dalika alqawla kolkan kamiha dhegday min rasuulillahi ka dhegday sala allahu alayh wasalam fayaqulu sahlum fayaqulu sa sahlum sahl ibn lxandaliyati saxaabiga ayna nacama aniba rasuulka kudhegi lay fama zaala mazul yuciiduka nag nagaw wama zaala abu darda abu darda masul yuciidku nang dhagaw aleyh ala rajul xata ini ana la aqul anisrlayafrukana fadheedo fay lahay ala rugbatey abu darda kalkun walaan hadalkan ka kanang nagayba isku fadheedo kalkun sumugero fay lahay jiraan kuer qaala qaala rajulki may kagolay awkile qaala bishrum qaala bishrum bishur may kagolay famara may hamaray famara rajul rajulki saalahay hamari bina uni hanamar yoma aakara yomko aakara kaliya hamaray faqaala abu darda lah lirajul may ngala kalimatan gul dhe kalimatan de kalimadaasoo oo tanfacu anta tanfac yani hiya kalimad nauna naanfacas walaa tadur hiya kalimad kaadakin dhibaan qala rajulka man qaala lana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qala salung la saxaabigaasablan oo lanka mutafaribke markaas qaala salung lana mayning arag qala rasuul lahi sala lahu alay salam lanana mayning araya almunfiku kanoo yani nafabeeyo cala alkhayli fidis korshayn gurusya kalbaasiki fidiya limiday yadaw galantis fidiya bisadagala fidi laa yakbidon laaban hayadiyeede lanka firis fi sabiililaahin gurusiyayo firis hadhowti halka jihaad le maalinkas firisa dagasiyaw ungurisiyaw lan galantis fidiye geekas walay dhiiba galantis lan laabaan amin geelba taasa lamid ay uma mara huwa rajulki binauni ana maryadin yawman fi yawmin maalinto akhara kel faqala abu darda abu darda lahu lirajul mengara kalimatan kul kalimatan dheh kalimadaas oo tanfacu hiya kalimada anfacaas yani naunana anfacaas laa taduru hiya kalimada ka alkin dhibaan qala rajulki may ka goolay qala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay nicma rajul rajul ya nicma leh quraym lanko quraym dheera nicmo leh alasadiy reer asadi ling lanki yani qabiil ini faantan faantan ilin sheeg malagol laakin hoob yani waka gofkun macrifadiisba saaskeya qabiil shay markaasa sheeg iblaw oo sadahay qabiil shay sadahay leer dhimale mana macrifeen ahaan le lijes quraymunga nicmo le weri rasul alasadiy reer asadi ling nasbey lawlaa dulu jumatihi baraarti tiiri sheengada fan wa isbaalu isaarihi lawlaa isbaalu isaarihi hoos gundishay raariyo sheengada fan lanfayle hadafadiya rajulkaas fabalaga may deerey mawl nabi nabo golshee qurayman deeri facajala huwa kurayam degdegi faakada huwa kurayam qaadi shafratan mindiya qaadi fakabac goy biya bishafrati jumata baraartisa kagooy gagaan ilaa udiney namista igaadanike warafaca shurayam qaaday izara hoos gundushay ilaa ansaafi saagey lamadii soogda nisjo nisjo ntikeen qaaday gaa yani koran qaaday waay uma mara mahemaray mara rajul rajulki sahl ibnulxandaliyati haya binaaunana maryasin yoma yomka aakara kal faqaala abu darda lah lirajul maylngara kalimatan tanfacuna walaa taduruka qaala rajul samictu dheegi rasuul alahi sala lahu alay salam yagul rasuulka halka golaw inakum isin gaadimuna ku galaw yatin calaa ikhwanikum walaalyogi an safaralkakoire walaalyogi an galaasa faasliu wanaajiya sixaalakum agalyaalkin wanaajiya ay waaslixu wanaajiya libaasakum libaaskin wanaajiya hataa takunu ilaa isin ku hadasan kaanakum isin oob lamide shaamatum bar lamide finaas dadka dhahdiyo dadka dhaadiyo isingo bar oo kale tin oo goon ahaan bar tilmaan tilmaam gabalko bare jirka gooni koo tog dabal oo kale dadka dhatiyo kanagada dadka seedasaan may wari fa in allaha ilahi laa yuxibu ilahi hal fuxsha humaata majir wala tafaxusha wala takalufa bilfuxshi fuxshi istakalifon ilahi majir sawama yuri adika abu daawud isnaadin jira sana xasanin ilaa kaysa bna bishrin kays binu bishir iyo faktalafu culmadu iskhilaafin fi tawfiiqihi tawfiiqi gees gees kasoy mawfuq walaw shay wa fi tadciifi tadciifi gees gees laciif walaw shay وakad rawaa mslimun imaamu muslimna walaan weriyey lawlagees imaamu muslimna dadkola sugaadiya kumideey markaasayliadho hadhowila an gays ibni bishrin ataklibi qaala beesnay kagolay akbarani abi awkay bishre in kabri wakana abi awkay jalisan ki lafadheedow li abi darda abi darda lafadheedi jari qaala abi awkay meray kana bidimishka rajulun aadi rajulkaas oo min asaabi nabiy gaalo law lirajuli rajul magaashe salum ibn lxandaliyati leraw wakana ibn lxandali xandali erishe saale leraw wakana salum may aadi rajulan aadi rajulkaas oo mutawaxidan muxiban jeel ilinfiraadi goona nagashi jeel fakalama kalama mayba yara yujalis huwa rajulka lafadheeda naasaka lafadheediya yar inama inkalmaane huwa rajulka salaatun zu salaatin salaatkin saacibe waay faida faraga min asalaati ani salaati salaadadi kufaru naqdoon fa inama inkalmaane huwa rajulka tasbixun du tasbixin tasbixkin saacibe waay watakbirun wadu takbirin takbirkin saacibe waay xata yaatiya rajulka intin kuseeda ahlow qaala rajul rajul hersin kuseeda famara rajul rajulka binaanano mari walaalnanunnin abi darda abi darda disulrog faqal abu darda lah lirajul kalimatan kul kalimatan kalimado dheh kalimadaas oo waaxidatan amisaxadid sheekoy kalimatan i sheekoy kalimadaas oo tanfacu iyo kalimadana un anfaa walaa tandur iyo kalimadka qala rajulki bacda rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shee diray sariyatan ilaaliya diri fakadima saridi hagali faja rajulun akoy rajulko minhum faja may koye rajulun akoy rajulkaas oo minhum min min ahli sariyati kumid e koye fajalasa rajulki fadheeday fi lmajlisi makana fidhigiya fadheeday aladi majliskaaso yajlisu fadheeday rasuul lahi sala lahu alayه wasalam i fi majlisi majliski rasuulka fadheeday e fadheedi fagaala rajulki may ka golay lirajulin rajulka kalmengare rajulkaaso ilaa jambi jambi rajuli rajul rishayaadi low ra-ayta e arga fadinaaun xiina waktigil tagaynaa una kolognay nacnu i un unyado ka kolognay fajacala faacmalahum weeraray fulanu ebil weeraray wadacna fulanun fulan duray alfulana fulanko kala duray ad arag fadi la ra-ayta amran cajiiba amar win arag fadiyo oo fagaala alfulanu fulankina kagoolay fulanki daduraay kagoolay hud gaadoy ha adbacnata duruduntan mini an ogaadoy walaal gulaam kuria gulaamkaas o alkifaariy reer kifaari langisbay ay lang muslim saaabi kuri o saxaabi aho yani waa kay matala muslim aho waan reer kifaar dhalbi aha warankan an kidurisi ogaadoy gaalkan ari kayfa taraasa en argaas fi gawli gawlil fulan fulan kusuga goolsheesa argaas qaala rajul rajulki meeli fidhimeera ma wara ma aduna magmalayo hu fulan kusuge magmalayo oo saas ka kahadali ilaa kad badala ini buray ajru ajru fulan fulan kusig ajalsay buri layin argew fasamica may dheegey bidalika algawli golkas kaasay aakharu ka kala meela fidhiisuna dheegi faqaala alaakharu ka kalmeera ma araa ana man aragaw bidalika algawli faasan baas man aragaw fatanaazaca doodin hata samica rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam anti kudheega sawta sooski kudheeg faqaala nabi mere subxaana allah usabixu dahire usabixuka ilahu ka subxaana allah ilahu dahirsinaanta ka dahire laa basa baas man leh an yujara in ila ajarsiyo wayuxmada huwa an yujara huwa rajulkaas in ila ajarsiyo وayحmda huwa rajulkaas lamacdi basmalew faraytu aragi abadardaay aragi sura faraxay bidalika alqawl golkaas kaasa ka faraxay sura majulabine almusamilagbe sura faraxay bidalika alqawl wajacla rajulki may gudgalay abudardi fade wajacla abudardaay may gudgalay yarfac kar rasa rasa abadarda fidhiya ilahi la rajul rajulki surnaay madag integayo sodan filiya liyaabsi wayaqul abudarda kagola anta adiba samicta dhegday dalika alqawla dalika alxadida min rasulilah adiba kudhegdaysilay sala allahu alayه wasalam fayaqulu sahlun saal may ka golay nacam ani ba dheegi fama zala huwa abu darda masul yuciidu nag nagaw aleyhi ala rajuli aleyhi ala saal saal korsi nagnagaw nag nagaw xata ini an yani adiba dheegde adiba dheegdeley xata ini an la ana ana ka gool la yabrukana fedheedo faylaha jilbrogsadogda jil lankia fiiriya la yabrukana fedheedo faylaha abu darda aba darda fedheedo fedhe faylaya ala rugbate rugbatay abi darda abi darda jilboshay ka fedheedo kolkun lankan hadalka ka nag nagay usku amuso faylaha jira ana ku erg hayabrukana fedheedo failahati huwa abudarda alaa rugbatay rugbatay abidarda qaala may kagoolay hen qaala bisr bisrki awka hay famara bina famara rajul rajulkisaalahay binana mar yoma yoonka aakhara kal faqaala abudarda lahu lirajul mengare kalimatan kul kalimatan dheh kalimadaasoo tanfacu hiya kalimad anfacaaso ni kalimadaasoo tanfacu hiya kalimad anfacaaso niya anfacaas yani walaa taburu hiya kalimadan dhibaane kaadkin dhibaan ay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuul lahi sala lahu ala sl lana unamayningara almunfigu kano wala biyaw cala alkayli almunfigu kano nafageeya singurusya cala alkayli firis korshay nafageeya kalbasidi lanfidi yadaw galantis yadaw yadalbasidi kalbasidi kaladi basada yadahu akadhaka lamirka marjac shaysi yani wa kay lamirka samay naqday albasid allah saa sifatun saricatun silatu ale kalbasidi kaladigi oo kala limiday basad lafidya yadaw yada ladi galantis fidi bisadaka lafidi oo laa yakbido si infidi la ogiya laa yakbidon laaban haayadiyade taasa waay ajarkaas badan hele lanka firis nafageyo firiski langmayba nlijeedada firiski meelo lanlijeedo ma eta liaclaai kalimat illahi lakilidagaalimo lafadan uma marahua ah, yani waa kay rajulkii maray binaaon isahalki lay waay binaahana mari yawman fi yawmin yawmka aakhara kale faqaala abu darda lah lirajul may ngaray kalimatan kul kalimatan deh kalimadoo tanfac iyo kalimada naon anfac walaa tandur iyo kalimad kaadkin dhibaan qaala sahlun sahalkii saxaabigahay rajulkaa meeray ya rasul qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kakolay nicma rajul rajula nicma le kuraymunga nicma le almaksus bilmadxi kuraymunga nicma le kureymkaas alama asabiy asadilnasbe yabwa lowla dulu jumatihi baraarkis dheera sidiyan hada lahay jumad may bua shacru rasi ida daal hadisa dheerado hataa wasala ilaa kudeer gariiban milano min almankibeyn fankalka milado ilaa kudeer mirasa jumad jumadaasaasan dheera diide yani taas bira bilaanto kale ogali magalka kagaabiyo surudo laakin hagaabiyolan ba lowlaa dulu jumati faraarti dirishan hadlay wa isbaalu isaari lowlaa isbaalu isaari lowlaa isbaalu isaari hoos maalushaay baabka idin kuafagawno untu hadalka wa isbaalu isaari lowlaa isbaalu isaari isaali rajul rajulkaasoy kureme hoos kunti sheerhariyoshen hadafan lakana rajulan naciiman ahadafa rajul fa fayle hadafadiyo mana laakin hanasa sameeye maahin fabalaga may deertey wawl nabiy fabalaga may deeray wawl nabiy nabo gol shee kurayman deerti hurema usali lahay rasulka kaamana waan saki lahayo bs marki facajala hua huremki yani degdegi faakada hua hurem gaadi shafratan mindiya gaadi fakabaca hurem hurem goy ya bishafrati shafradiyadahasya gooyey jumatahu yani wa kay masalan baraasis jumatahu gooy jumatahu jumata hurem hurem baraarsis gagaabi ilaa udiney horlaan hoose jartay hada dhigaa ladeersiya wiintaada nafsiya ilaa udiney udiney hurem hurem lamasdhigaadantike gagaabi warafac korwel isaara wasgundushe ilaa ansaafi nisna saaqehi saaqehi yani kurem kurem labadi soogda nisy ontikea korweliyo ilaa niski saagehilay ansaafi nisl ilaa ansaafi saage labadi soogda nisy ontikee yan korweli karkina uma mara huwa rajulki flanki bina nihan mare yoma yonku akare kal fakal abudardaa ilaw lirajul mengare kalimatan kul kalimatan deh kalimadaas oo tanfac iya kalimad an nanfaas walaa talur hiya kalimad kakindhibaan al qala rajul rajulki sahalki ilay sahal ibn lxandariya saxaabiga qala sahal may ka gore samictu degi rasuul lahi alayhi wasalam yaqul rasuulka halka gola deg isin raadimuna ku galaw yatin calaa ikhwanikum walanyain korshoon galaasan faaslixuu wanaajiya rixaalakum hagalyaalki wanaajiya waaslixuu wanaajiya libaasakum libaaski wanaajiya hataa takunu ilaa kuhadasan kaanakum isinba kuhadasan shaamatun bar oo kale kuhadaysan o finaas dadka dhafiyo ahaati yani dadka oo kale yani no ogoone kunaglaasan saas korka kooy bar ogoone oo kale lisinka ogoonsada wanaajiya darki wanaajiya lile may wali fa in allaha tacaala ilahay laa yuxibuha ilahay ma jeed alfuxsha faaxish fuxsha umaata majel ilahi wala tafaxusha wala takalufa bilfuxsh fuxshkasi kalifon ilahi majel hawaama yure adis abu daud bisnaadina kuli sanadkaaso xasani ilaa kaysa bna bishri kays binu bishr maahin faktalafu iskhilaafana fi tawfiigihi tawfiigi kays kays mawsuuka dhikowsha wafi tadciifi tadciifi kays kayska kayska suge daciifka dhikowsha iska khilaafeen wakad rawaa muslimun imaamu muslimna weriyey lahu likays kays kasoy wala kuuri imaamu muslimna saxiix walkuriya dankaas walaha kugaadi ure an abi sacيidin alkudri radi alahu taala anhu qaal abu sacيid may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsa may ka golay izrat lmuslimi izrat lmuslimi lanka muslimka hoos gundishe ilaa niski saadi hoognisindike ahaadi walaa xaraja dembi mahaan o laa junaaxa dembi mahaan imam ladigi dembi mahaan baynahu bayna niski saagi wa bayna alkacbayn intin dhexaysana dembi mahaan wa fama kana lakin walihada sala hoos haas min alkacbayni kacbeynka hoos kumaro fahuwa maaga suga fi naari naarkiisi ahaade وaman jara lanki jiido isaara isaara man badaran liajli badarin kibran liajli kibrin kibir darteed dharshayn jiis lam yandur ilahu ilahi madaymado ilah ilaman hawama yura xadidka abu daud biisnaadin sanadkaas oo صaxiixin وan abi saciidin الkudri radi allahu taala canhu qala abu saciid may ka goolay qala rasul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay izrat lmuslim lanka muslimka hoos gundishay ilaa miski saabi hooga miskiya inti ka ahaati walaa xaraja calayka ada korkaa dembe mahaan o laa junaaxa dembe calayka korka mahaan kumacna lah sakraawleyma fima maladigi dembe ma kodiraaw baynahu bayna nisti saadi ooga niskeyla kubilaaw wa bayna alkacbeyni labada kacba dhahdiyo walihaadi dembe korka mahaan a laakin famaagi famaa izaar kana huwa izaarka haado asfalaki hoos jaraw ha hoos ku maraw haado min alkacbeyni kacbeynka kuhoos maraw haado fahuwa izaar kusuge fi naari waay naaradadan sabab nagdew oo shay on yani igaabdad waajibiya igaabdadan waajibiya sameeyahay dumarkaas waman jara lanki jiido isaara isaara man mankoos gundisha jiido dhulkuka jiido kacbeenkoos kumarsi badaran liajli lbadari kibir daraagen jiis lam yandur ilahu ilahay madaymoodo ilah ilama awama yuri adika abu daud bisnaadin saxiin an ibni cumar radi allahu taala anhuma qaala bna cumar cabdillaahi bin cumar may ka golay marartu mari calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay korshay mari wa fi isaarihi hoos gundigayna haal istirkaaun raaroy sujsa kusugunyi faqaala nabiy nauma yara ya cabdallaahi cabdillaahi bin cumar ow irfac izaalaka hoos guduga korongaas farafactu korweeray hu izaari uma qaala nabiy mara zidka dar fazidtu kordhi famaa ziltu mazulna ataxaraa ana dadaalaw ha alkhaslata arrintaas ana samay ka dadaalaw bacdu bacda dalik ana ka dadaalaw mazulna waay faqaala bacdulqawmi qawmka bacdo kumida mayngaleen ilaa ayna anta korweel ilaa ayna tarfac izaarakanai hoos gunduga intee korweeli qaala may kagoolay yani rafactu isaari korweeley ilaa ansaafi saagayni lamada hoogdo hisjoonti ka korweeleli meelasay makuzuulna dhimidilemasalid sawa muslim muslim ya waadi tuuriyey can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala may kagoolay ibni cumar marartu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam yani saasu reer magaalnimada basaaska ja karka korongaad iya kajartaliley mana me ini reer magaalnimada karka hoos lugnag dadka reer magaalka ma eraanogda yani waa kay darka kor hoos mana sunagdo dharka mana yani saasera langhoodun iwalasoodargolambadika koy oo kale daaljar oo kale langmalay mana saas e ficilka manaha korweelawka yani waa kay masalan ba daaljarkus maybua hool badan a goboday saase kabaraysu laakin sida diiniyan ahaan maybua karka kor lang dhaado shareecadka jar amaantana saasa ka jar walali wala shareecada amaantana amaansan wala kale yani wala amaansan ereer magaalnimo meemana yani marartu mari cala rasuuli lahi sala lahu cabdllahi bin cumar maylia marartu may maray cala rasuuli lahi mari sala lahu alayhi wasalam wafi izaari hoos gundigayna haal istirkaaun raaroysasho kasugnyi hoos gundigay ohoos jaro raara ya rasuulka mari faqaala nabiyuna umayra ya cabdallaahi o ya abua irfac korweel izaaraka hoos gundiga korangaas farafactu korweeli hu izaarka korweeli uma qaala nabiy mara zidta darwili fazidtu kordhi arafca korweelawka kordhi fama ziltu mazulun ataxara ana ana dadaalow ha alkhaslata arintaasoy o karka korongaado ka dadaalo mazulna bacdu bacda dalika alamri amarkaas rasuulka amri bacdi faqala bacd qawmi qoomki bacdusho saa cabdulahi bin cumar walkuriyaye law libni cumar mayngareen ilaa ayna tarfacu isaaraka ante hoos gundugan korweelyel qaala cabdulahi may ka goolay ilaa ansaafi saaqayni yani waa kay rafactu korweelay isaari hoos gunduge korweelay ilaa ansaafi saaqayni ilaa nisfi saaqayni lamada hoogdunasyontiga korweelel sawa muslimo muslimiya adiiskana wariyey ay anhu an ibni cumar gaala ibni cumar may goolay gaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasuulki may ka goolay man jara lanki jiido isaar awba awbama man kofana gofki jara huwa manka jido thawbah thawba man manka dharshay jido khuyala liajli khuyala iswina dalaadiyan jidi lan yandur lam yandur illahu ilahay madaymodo ilayla man yawma alqiyaamati fi yawm alqiyaama faqaalat umu salama umu salama may kagoolay marki saaseeriya ma ertay fakayfa sreba tasnacu nisaa bilaantana sameeyaya bidujurihina faragso sawelaan marki lanka jid ilahay madaymodo balera bilaantan heedhalsho sawelaan faragso sawelaan qala nabiname gola yurkina raariyaaya shibran gadara shibrin saakado gadarashe raariyaaya qaalat maertay idan markaas hadii oo raariyaano shibran raariyaan tankashifu fiedmaas agdaamhuna lugyaalkoodba fiedmaasareen qala nabinamay golay fa yurkina raariyaayan hu isaarki diraacan gadara diraacin dudonka gadarasheed ayaa raariyaayan laa yazidna mana ziyaadiyaayan hawaamay wariyay wadiska abu daud watirmidi ogala tirmidi xadiun hada xadiun wa xadiiskaasoo xasanu saxiix waanhu an ibni cumar qala بن cmar qala rasul الlahi sala الlahu alayه وasalam ilahi rasulkama golay man kofal gofki jara huwa manka jiido sawba sawma ma kuyala lijli kuyala ismina daraaden jiid dhurs darteed ukan jiidi lam yandur ilahu ilahi madaymooda ilaylama yawma alqiyaamati galad fagalad umu salama umu salama ma in fahamtey ila inkidaabka shareecada dadku hadi rasulka hadalo walaan dadku reeb lagli bilaan walku reeb ilay kalkun yeen ama bilaanti kajiran ay sarti fagalad umu salama maertay min azwaaji nabi naba zoojiyaalshay kumid maertay fa kayfa sidee ba tasnac nisa bilantana sameyan bibijulihina biyuri nisa naago faragso hoose sakawelen yon sawelen yoona hadi jiidan side walang haysa ismalang haysa qaala nabiy naomay gole yurkina bilanta makijiran yurkina raariyaaya bilanta shibran gadara shibrin taakado gadarse raariyaaya taakado gadarse mana taakad gadarse may kubilawdaas hooganise kubilaw hooganise hoobla kubilaw taakad gadarse lugaagiba wal habahayan hoo tilaabo silangaad habahayan afeedi maayan qaalad markaas ameerta idan markaas tankashifo gdaamuhunaw oo tilaabo lagagaalo lugaadibafed maayan markaas qaala nabiy naoma golehan fa yurkina bilan tiraariyaaya huwa lisaara hoos gundigyaraariyaaya ziraacan gasira diraaci dhudhunkoga darsha raariyaaya o dhudhunka darsha may bua nisfusaa kubilaaw hoog nisye kubilaaw mana ma dhudhunka gadarsha hoob luto hoose kubilaaw dhulka yani saas ma e eh. nisfusaaga lakubilaawe eh. hoog nisye kubilaaw dhudhunki saar walaagoyara dhulka taabade mana kalku san usige sa raariyaaya malan haysa fa yurkina hoysaarki yani diraacan gasira diraaci laa yazidna mana kordhiyaay ansari rasulka sawama yura xadidka abu daud watirmidiy wuri wagala tirmidi may kole xadiun hada xadiun xadiidkaas oo xasan xasan darji saxiixna saxiix baabu isticbaabi tarki tarafuci iskorweelaw kutabaw shaysunonmidisiyan baabay fi libaasi libaaskal iska korweelaw lakutaba tawaaducan liajli tawaaducin tawaaduc daraadilan kutabiyan baabay wa baabu isticbaabi tarki tarafuci iskorweelaw kutabaw shaysunonmidisiyan baabay fi libaasi libaaska iska korweelaw kutabaw shay maylon kutabe tawaalo an liajli tawaalo dharkan adoo gadado korto dhar ee qaale gadado korto kutarto manaa dharkina sukor weelo dhargi o eedan qurux badan walankan dudiri halkeero daraadiye adan kutabaas oo walan kutabaas tawaalo an ilaahi ilahay dartiisan kutabaasa sunanimadiye wakad sabaga mahnin dhagay fi baabi fadli ljuuci gaajidi fadlishe wa khushunati lcayshi fi baabi fadli khushunati lcayshi nololi adeegeeda fadl badnaanteeda baabshe mahninka dhagay jumalu jumliyaala oo tatacalagu hiya jumaliyeeda axaadiista taclugas o bi hada lbaabi baabi isticbaabi tarki talafucka taclugas meela nin kormarsi waasheedingnaoy yani waa kay asxaab rasuul darsho sidihaa iyo neo dharlaantan haayan iyo a yani lakusheekoyaay an mucaadi bni anasin i rasuulka dharkiishay kakanaay oo kale iyo dhar oo tarafuce ho jar waan mucaadi bni anasin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay man gofal gofki taraka huwa manka kutabo alibaasa libaas kutaw tawaalucan liajli tawaalucin tawaaluc darteed oo lilahi taala an tawaaluca kutabo walhaal huwa man kan yagdir awood aleyh ala libaasi awood dac allahu taala ilahay ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama mankaasan were cala ru'uusi alkhalaaigi halgaalka madasho korshoonka were hataa yukhayira ilahay inku khiyaar galehu mankaasoy min ayi xulali limaani imaanka biladiyaal shay sika e shaa isudoonaw yani waa ka inku khiyaar geli yalbasu reed gundudaw ha xuladiyeede hor la iska joogdilare dhao eedan fayla iman janada yani min xulalilimani maylinajeed ey huwa ma yucdaa ahlulimani walilisiyaw min xulaliljana mana ahlulimanka darki janada lakasiyaw darkaasa dhaadoy lere liley mana darki addunyana darteen kutabtay tawaaloan kutabti kan dhaadoy liley mana dabka galansiyan isgilasiye man tarakalanji kutawa alibaasa dhar tab dhar oo e qaalange oo kalfaan ee kutabi mayn kutabay tawaalocan lilahi waay ma ee tawaducan lilahi lijlilah ala dartis uson tawaadua ku tabi walaalhu mankana yagdiru awood aleyhi ala libaasi darkusuge oo faankana gaada usoo awoodo ilahay dartisan ku tabi hay yani tawaadu daraajan ku tabi daca lahu ilahi n were humankaasan were yawma alqiyamati fi yawma alqiyama cala ru'uusi lkhalaaigi khalqiyaalka madiyaalsha korshoonka were wa xata yukhayira huwa alan kukiyaargeliya humankaas min ayi xulal limaani imaanka ziiniyaalshayti ka eh sha huwa mankaas doonaan kukiyaargeliya imaanka ziiniyaalsha ana ahluljanaga oo ahlulimaanka e wali dhar e oo winaaga qurux e janadalkasiya to kumid yelan khiyaar geliye yalbasu gundidareed ha alxulata xuludiyade gundidareed rawa tirmidiyu waqala tirmidi may gole xadian hada xadian xadiiskaaso yani waa ki saxiixan saxiix baabu isticbaabi tawasudi tawasudi dhexdhexaysado sunanimadeed yan baabey fi libaasi libaaska dhexdhexaadlakadalo walaa yaktasiru shaksia gaabsadaan calaa ma toobanka gaabsadaan yazri xaqilaw toobka bi bishasi ligayri xaajatin gaabsadaan walaa maqsudin maqsud la-aan maqsud kastoo sharciyin sharciyada log nisba inka gaabsadaan baabo isticbaabi tawasudi dhexdhexaysadaw sunanimadeediyan baabi fi libaasi libaaska la dhexdhexaysadaw walaa yaktasir huwa shaksagan gaabsadaane calaa ma sabab korshainka gaabsadaan yazri hagiraw bihi bishasi shaksaga hagiraw walankaba liidida mayhaligaraw ka gaabsadaan ligayri xaajatin dangas injarneed walaa maqsudin injarne maqsud kastoo sharciya sharciyada log nisba injarneed xaaja la-aan maqsud sharce eh, la-aan ko yar ko o nayo usaadila un gaabsadaan dhacdhaagaada kan oo oh, ekangiima eh, badanna maya oo oh, faanka libaas faangna maya kan hooseynma ko dhadhahaade gaada saasa kusheeko an camri bni shucaybin an abihi an jadihi radi allahu taala an qaala cabdullaahi may ka goray qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul si may goray in allaha taala ilahi yuxib huwa ilahi may jeeliya an yuraa ini la arago jeeri atharu nicmati nicmat illah alle nicmadiis la arago calaa cabdihi cabdillaahi ilahay adoon sheelka arag taasa ilahay jeeli waay ilaahay ob nicmo kasi nicmadi yade koo kooma la arago ya ilahay jeeliy mana kolkan dhar dhaxaade gaadoy ma maahay maalinto hadiska asalshihay rasuulka sala allahu alay salam yeelanko reer baadiyankoy wala isu suaalay isu suaalay isu suaalay may gabay dar oo duluf eho eedn liidin ya gabi markaasa rasuulka meres ahay lan yahow ad geel gabteeri mana heeri gabteel ha heeri gab may gabto geela gabeeri mana geel ba geel fara badan gab geela gabtay ha waan barkan kan ahaa daaber mana in allaha yuxib an yura athara nicmati ilaahay may jeeriya nicmadi kasi in la argo jeeriya dalka isku bedela korkasaaso mana yani nicmadi ilahay o kasi la argo yani lambah in allaha taala ilahay yuxib huwa ilahay may jeeliya an yura ini la argo jeeli atharu nicmati nicmat illahi ala nicmadiis raadse la argo ala cabdi cabdillah ilahay donsha korsheelka arag taasa ilahay jeelirawa tirmidi tirmidi adiis uriye wagala tirmidna gole xadiisun hada xadiisun waay xasanun darjadiisna xasan eh yani wadalika atharu nicmati ilahay nicmadiis oo laku aragaw oo ilahay jeelimay kumid aha ini dharka dhar fayl kuweldato daymada daymo fayl kuweldato maakalka fayl haysato mashrabka fayl haysato taasa kumide mana toob walba ilahay kasi rawa tirmidi xadis wuriyey wagala tirmidna gole xadisan hada xadisan waay xadiskaas waa xasanun darjadiis xasan babu tacriimi libaas lcarir